bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi w صaxbihi aجmaciin baabu binaaءi اlmafcalati lildalaalati calى اlkathra waxa weeyaan ashay bishay yudkar baa la yidhaahdaa wax kastaba wax baa lagu xasuustaa maadaama aan ka soo baxnay mafcal iyo mifcal maya mafcal iyo mafcil aan ka soo baxnay oo masdarkii miimiga ahay iyo darafkii miimiga ahay wax wasankooda soo dhoweeyo oo ah ayadii oo tii hore oo lagu daray maxaan ku ihaha ta ayagoo labadooda lagu daray oo aan masaadirna ahayna duruufna aanan ahayn marka munaasabay noqotay meeshaas in laga hadlo qaala sheekh maxamed alaamiin alharari maa yadulu cala alkathrati thalaathatu wuxuu uri sheyga markuu kahra ku tusinayo lanno binaau lmafcala mafcala oo la dhiso lidalaalati cala kahran soo niri waxa loo dhisaa mafcalada loo keena wax badan inay ku tusiso markaasuu iri maa yadulu cala kahrati thalaathatu yani saddex wasan waay mafcalatun wa mufcilatun wa afcalat saddexdaas wasan waxaa loo isticmaalaa fi luga alcarabiya eh, lidalaalati cala alkahri biawsaaniha ma aha mubaalaqadii oo kale oo ma aha facaalin aw mafcuulu aw faciilu oo kale ahayd ma ah laakiin bidaatiha ama bimabnaaha ay kugu tusinaysaa inay kahra ku tusinayso wa hadihi thalaathatu tanqasimu calaa qismayni kathiirin wa naadirin falkathiiru waaxidu weeyaan wa huwa wasnu mafcalatin mafcala yaa u badan in kahra loo isticmaalo w naadirun ithnaani wahumaa mufcilatun iyo wa afcalatun mufcilatun wa afcalat waxaa kamid naxwu asbacat alardu ardadii baa dugaagowday faya musbicatun mid dugaag badan bay noqotay asbacat alardu ardadiiaa dugaag badisay faya musbicatun mid dugaag badan weeyaan asabuc baa laga keenay oo maxaan ku iraahdaa saddex xaraf ahaa ثuma qaala sheekh maxamed amiin waclam ana almafcala siiqatun weeyaan siiqadoo mowduucatun loo dejiyey lidalaalati calaa kahrati wujuudi shay fi lmakaan shayga badigiisa inuu jooga makaanka wa hiya qiyaasiyatun goormay noqotaa min alismi thulaathi اlusuul isimka thulaathiga usuulka haddii laga keeno mujaradan kaana am masiidan fiihi waxaa weeyaan isim oo thulaathi asalkiisa yaa loo celinaya haddii uu mujarad yahayna maaba sidaas haddii uu yahayna xataa ziyaadada laga goyna bal kathiirat laa waqiila waxaa layihi bal kathiiratu laa maqiisa wax qiyaas baabkan amaba ku jiraanbo fa in kaana ismu mujaradan hadduu yahay fa yusaaqu minhu bilaa xadfi shayin minhu hadduu ismka thulaathi yahay mafcaladiyaa laga keenaya asagoon waxba kale lagu darin waxna laga goynin ee macnaha waxba laga goynaan dheelahay fa yuqaalu waxaa layidhaha ardun masbacatun sabca laga keena siin iyo ba i cayn saddex buu ahaa markaasaa mafcala miajli mafcala miimkan horeyaa loogaga ziyaadiyay ta'daasna waa lagu daray masbacatun waa mid dugaag badan ayib wa ma'sadatun weeyaan mid oo libaax badan wa madhabatun weeyaan mid dhurwey badan yey baa la yidhaahdaa anaga ruwey baan iska nirahda wa ma'balatun mid oo geel badan wa madbacatun mid oo macnaha waxaa weeyaan weer badan ay kathiiratu asabuc walasadi wadi'bi walibili wadabuc dabucan anaga aan waxaan u naqaanaa dhurwey aan u naqaanaa mana aha dabuca waa xayawaankaas oo anaga aan dhurweyga u naqaanaa dabuc la yidhaahda luqa carabiya dibina waa bahal eyda u eg waaye oo jamaacad u socoto akthar eh, iftiraasan min adabuc wadabuc waxawaa sayd oo la cuni karo bikhilaaf eh, dibiga waa muxaram liannahu duu naabin dabucaba ha ahaa duu naabin lakin warada fiihi nas ayb marka hadda fiiri mafcalatun a laga hadlaya meeshii aan soonir asbacat ilardu fa hiya masbaca in la yidhaahday ahayd musbicada waa noo imaa doontaa iyadan oo mufcila waa noo imaa doonta qaala abu xayaan wuxuu ri watubnaa mafcalatun mufcala waa la dhisaa min alismi athulaathi allafdi midkii hadda lafdigiisa uu saddex yahay aw ilasli asalkiisa uu saddex ahaa laakiin ziyaado uu ku jiro laakiin rubaaci asal lagama dhiso lisababi kahratihaa yani markii waxay ku badan yihiin fa yuqaalu fi lwaladi waxaa la yihahdaa mabkhalatun wa majbana hadda fiiri bukhli kha ba kha i waay majbana jubniga laga keenay waa saddex xaraf marka xadiiثa ku soo arooray wa fi kufri الnicmati waxaa la yihahdaa makhbatha mid xumaantiisa ay badan tahay weeyaan wa fi sharaabina waxaa la yihahdaa madyabat linafsi waxaa markii la nafta ku hagasamayso wa fi lxarbina waxaa la yidhaahdaa ma'tamatun wa maytamatun ma'tamatun mid yatiimin badan waa dagaalka qofka hadduu galo badana inuu dhinto ilma aytaama ka tagaa badan wa meytama wa fi kathrati sharaabina waxaa lagu yidhahdaa mabwala mid kaadi badan waa ayb kaas hadda waxaa weyaan amhila waxay u tahay isimkii oo ah oo laga keena hadda fiiri asad iyo dhi'bi iyo ibil iyo maxaan ku irahdaa walad maxaan irahdaa eh, bukhli iyo jubni iyo wixii lamida ah. kulligeed waxaa weeyaan waa thulaathi aydoo ahayd wa in kaana masiidan hadduu yahay mid wax lagu daray fa yusaaqu minhu mafcaladii baa laga dhaariyaa bacda xadfi ziyaadatihi fa yuqaalu waxaa la yidhahda markaa ardun mafcaatun aa la yidhahda mid macnaha abeesa badan ay kathiirat lafca wa madtakhatun mid qara badan weyaan kahiiraة bاdiikh w maqthaة ay kahiiraة اqiha qiha wa qithaa'iha wa fuumiha qithaa waxaa wey waa qudaar oo waxaa shakli ahaan uu egyahay midka soomaalida ay tirahdo khija khajaar ay tirahdo carabina khiyaara lagu yihahda khiyaarkaasu u shakli egyahay kamaa tusawiruhu waxaa la yidhaahdaa wamarnabatun wamadhabatun ay kahiiraة اlarnabi wاdhubaab hadda fiiri arnab afar xaraf waa eh, dhubaab afar xaraf waa bidiikh waa afar xaraf tacdo markii laba laga tiriyo eh, afca markii la yidhaahdo waa afar xaraf marka afartaas xaraf haba ahaadee midaa ziyaada ku ah midkii ziyaadadaa la goya hadda afca hamsadii koobaada la goyay inta kale sideedaa lagu keenay bitiik hadda madbakha markii mabtakha layidhi tadi labadii ta oo isku shidnaa midaa la gooy maqthaa markii layidhi kithaa thadi midaa laga jaray marsaasaan idhi marka bixadfi hamzati afca fi lawali afca hamsadeeda midka hore laga gooy wa bixadfi ixda taa'ayni walyaai fi thaani ayib batiikh markii la waxaa weeyaan ta'dina waa la jaray yadii ta'da ka dambaysana waa la jaray wa bixadfi ixda thaa'ayni fi thalith qithaa labadiisa oo isku shidnaay midaa laga jaray waxaan idhi wa bixadfi اlhamzati fi الraabici oo arnaba yaa laleeyahay marnaba markii la yihahdo arnabaa laga keena hamzadiis wa bixadfi اlalifi fi اlkhaamisi dhubaab markii madaba la yiri labadii ba waa loo baaqaya laakiin alifaa laga jaray wa amaa gayru thulaathiyi al usuul hadduu isimka asalkiisa thulaathi ousan ahayn macnaha thulaathi ma aha thulaathi masiidna ma aha laakiin rubaaci mujarada uu noqday ama khumaasi isimku waa noqdaa sawaaء kaana rubaaciya mujarad ka thaclab hadda thaclab fiir kulligiis waa isim afar xaraf ka kooban afartoodan usuul ay tahay wa caqrabin waa lamid aw masiidan fiihi ama midaa lagu sii daray waa rubaaci laakiin waxna lagu daro khumaasi u noqday ka cusfuur waawdaa dheeraad ku ah aw khumaasiyan oo asal ahou noqday ka jaxmarish almarأaة اlcajuuz baa layihahdaa duqda waayeesha falaa yusaaqu minhu daalika midkaas marka mafcala lagama dhiso waa lithiqali liajli thiqali bal yuqaalu waxaa la yidhaahdaa masracatun esh esh bal yuqaalu waxaa la yidhahdaa kathiiraة thaclab wاlcaqrab wاlcusfuur wاljaxmar marka kathiira laga hormarina lafdiga sidiisa loo keenaya ee lama dhahayo markaa mathcalabatun mathcalabatun lama dhahay sideedaa loo dhaafayaa buu leeyahay bas kalimatu kathiira hore lagu marna wahiya tuadi lgarad muraadkii laga lahayna waa keenaysa wa qiila qiila hadii la yihahdo waa daciif yusaaqu min arubaaci naadiran maadaama thulaathiga uu dhow yahay rubaaciga khumaasi maba jira warkiisba iyo wixii ka badan oo sudaasi ama subaaci ah isimka waxa weye ilaa todobau gaaraa ayb wa muntaha smin khamsun in tajarada wa in yuzad fiihi famaa sabcan cada waa ti ay ibnu maalig yiri marka yusaaqu min arubaaci naadiran rubaacigoo thulaathiga likownihi qariiba min athulaathi yaa laleeyahay wax ma laga dhisi karaa maye ma samay ayb wakhtalafuu calayhi hal yusaaqu calaa smi lfaacili hal yusaaqu calaa wasni ismi اlfaacili aw calaa wasni ismi اlmafcuuli waa khilaaf kasii dhasha khilaaf kala wa marka hore khilaafka wuxuu ka joogay rubaaci wax ma e, mafcala lagama dhisi karaa ma samaya markaasaa waxa qolo oo raajixa jumhuurtu waxay le maba laga dhisi karo seen aan rabnaa inaan ula isticmaalno haddaan kahra inaan ka cabirna aan doonno kahiira ka hormari masaladaas meeshaas ay ku hartay annuqta athaaniya waxa weeyaan calaa qowli man yaquul rubaacigii mafcalo waa laga dhisi karaa likownihi qariiba min athulaathi qolada dhahayaan yaa isa sii khilaafeen oo waxay leeyihin calaa wasni ismi lmafcuul maa lagu keenaa mase ismi alfaacili labadaas hadana khilaaf wa ah. waxa weeyaan hadda sida hadda u muuqata amhilada isim mafcuula lagu dhisay fa yuqaalu ardu muthaclaba fiir muthacliba haddii la yidhahda calaa wasni ism lfaacilay noqon lahayd lianna waa rubaaci haddii muthaclaba la yihahda ism mafcuul wa mucaqraba mucaqriba haddii layihahda ism faacil ay kathiirat thaclab walcaqrab marka alkhulaasa isimka haddii la doono in lagu cabiro shayga ardada ku batay hadduu thulaathi yahay ama asalkiisa uu thulaathi ahaa oo thulaathi masiid ou noqdo intaba waxa weeyaan waa laga dhisi karaa hadduu thulaathi yahayna wax laga jari maayo hadduu masiid thulaathi ou yahayna ziyaadada laga jaraa wixii ka badan inaan wax laga dhisin qowl jumhuur waay qiil yaroo daciifa wuxuu qabaa rubaaciga laga dhisi karaa likownihi qariiba min athulaathi oo markaa calى hada اlqowl waa midka hadda lagu sheegay w qaala bnu maliki fi laamiyati mushiira ilى kuli tilka اlmacaani min ismi ma kahura smu اlardi mafcalaة kamithli masbacati wazaaid اktuzila min di lmasiidi kamafcaati wmufcilaة wmufcilaة waafcalat canhum fi dalika fi da qad اxtumila غayru thulaaثi min da lwadci mumtanicu wa rubamaa jaa minhu naadirun qubila intii hadda aan soo sharaxno la aroori waay marka abyaadda waxay ku fiican tahay sheygaad soo fahamtay ay ku xasuusinaysaa marka wuxuu iri ismu اlardi ardiga magaceeda mafcalatun weeyaan min ismi maa shay isimkiisa xaal laga keenay kahura batay oo ardada ku batay haddii sheyga ardada ku bato magaca loo bixinayo wasanka lagu keenayo mafcalo weeyaan mithaalkeeda ka mithli masbacatin ah kamida midii dugaaga badneed wazaa'idu dheeraadkana ikhtusila waa laga jaray min dil midkii ziyaado wato waa laga jaray ka mafcaatin oo kale waaye oo kathiirat lafca maadaama afca rubaaci ay aheed laakiin hamse ku siyaasanta hamsadi yaa laga jaray mafcaada lagu keenay intaas waa inta laysku waafaqsan yahay ayb marka min ismi maa kahura e, ismu lardi mafcalatun waay wa mufcilatun weeyaan mida labaad mufcila looga cabiri karaa wa afcalat canhum afcaladne fii daa midkan qad uxtumila waa la aqbalay midii saddexaad waay wasan waa mafcala wa huwa alakhar wa mufcilana waa laga keenay waanu amhiladeeda waa soo hormartay ayb oo musbica haddii la yidhaahda waa imaan kartaa iyada naftigeeda wa afcaladna waa la yidhaahdaa oo asbacat ilardu meeshii oo la dhigi lahay masbaca la dhigi lahay afcalat ilardu alaleeyahay asbacat ilardu alaleeyahay wa afcaladne qad ixtumila canhum waa laga aqbalay fii daa midkan oo ayadana waxay ka mid tahay waxyaalaha tusinayo inay magac u noqdaan waxa ardada ku batay ayib markaasuu uri hayru thulaathi mumtanicun min da lwadci hayru thulaathi shayga hadduu thulaathi ahayn ou rubaaci asal yahay ama rubaaci masiid hadduu noqdo mumtanicun min da lwadci wadcigan kan oo mufcila iyo mafcala waa ka reebdoon tahay wa rubamaa jaaa minhu naadiru inuu ku yimaada la arkaa naadirka qubila marka hadda ibnu maalik noocamaa tanaaquda ka muuqdo khayru thulaathi min da lwadci mumtanic hadaadba tiriyay waxaa weya naadirka ma bixi karo lannahu mumtanic waa shay aan la keeni karin marka lafdi kale inuu ka cabira bay ahayd oo mumtanicaadan dhihin mumtanic shay mutacadira ah w ina tiraa mumtanic haddana aad tiraa naadira ka yimida nooca maa tanaaqudaa ku jiro hadduu dhihi lahay macnaha waxa weeyaan thulaathiga waxaan ahayn looma isticmaalo oo khayru mustacmalin weeyaan rubamaa jaa min naadir saxwa marka isticmaalka badan eh, waa cagsigeeda naadir waa ka imaan karaa laakiin mumtanic haddii laga cabira waa adag tahay alfaslu taasicu siyaaqatu binaai اlaala aydana waa munaasabay la leedahay binaau laala aalada sida loo dhiso siyaaqadeeda wamaa yadulu cala alaalati yudkaru caadatan bacda almasaadir mimiya leesh limaa baynahumaa min shabahin fi lawsaan liannu ismulaalaha xagga wasanka masaadir miimiya sidii taadda aan soo niri oo kale wasmu laalati huwa ismun masuuqun isim la dhalaali weeyaan min masdari ficlin a laga dhalaaliyey thulaathiyin limaa u ah waqaca calayhi lficlu biwaasitatihi ficilka wuxuu ku dhacay biwaasidati asiga hadaad ushaan wax ku dhufatid ninkii usha lagu dhuftayna waxa weyaan mafcuul ninka wax ku dhuftayna waa faacil laakiin waasidadii waa ushi weeyaan marka waasidada waxaa lagala jeedaa aaladid aad isticmaashay litaxqiiq اlficli aad u isticmaashay yaa yaa laga hadlaya maanta markaasaa nuri yusaaqu min alficli اthulaathi ismu aalati اlficli ficilka aaladiisa laga dhalaalayaa allati aaladoo yucmalu bihaa lagu camal falayo على wasni مفعل a laga dhalaaliyaa wadalika naxu almixlab mixlab wاlmibrad wاlmixjam wamikhyad wamiscad wamiscad wa calىa wasni mifcalatin a lagu dhigaa iyadana naxu misbaxatin waa subxadii macnaha tusbixi wa wa mijmaratin waa mida dhuxusha lagu shito oo idinka anaga nidhaahdo w mirwaxatin mirwaxada waatan guriga lagu qaboojiyo wa miknasatin mida lagu nadaafeeyo guriga lagu haaqo aalo waa wa midharatin mida macnaha aalada oo biyaha lagu daahirtay waxaan lagu shubta midhara la yihahda ayib marka intaasoo dhan waxa weeyaan waa mifcal ama mifcalah ayaga markaad u fiiriseen waa adawaad oo ficilka in la xaqiijiya loo adeegsaday weeyaan marka amhiladeeda iyo qaacidada isku ismu laalati nawcaani aan iri mushtaqun wa mushtaqin mid ficilka iyo wax laga soo dhambashay iyo midaan mushtaqayn falmushtaqu qismaani ayضa maqiisu wa shaadun falmaqiisu lahu halaaثaةu awsaani mifcalu mifcal wixii ku yimaada ka miqdax wa mibrad wa mikhlab weeyaan miqdax waxaa laga keenay qadax wa mibrad midka wax lagu qaboojiyo wa mikhlab waxa waaye cijiyaha oo xayawaanaadka adeegsadaan idan mafcal mifcal waa wasankaas koobaad weeyaan macnaha waxaa laga keenay mid kastaba isimkaas qadax iyo bard iyo iyo waxaa laga keenay maxaan ku irahdaa cidyah wa mifcaal waa midka labaad ka miftaaxin wa misbaaxin wa miqraad oo kale wa miftaax iyo misbaax waa la yaqaanaa miqraad waxaa weya maqasta weyna la yihahdaa midka saddexaad wa mifcalatun weeyaan ka miknasatin wa misraxatin wa miqracatin wa misfaat miknasa waa mida dhulka lagu haaqo misraxa misrajatan mida wax lagu iftiimiyo waaye sida fainuusta oo kale wa miqraca mida wax lagu qaraca garuunka iyo wax lamid a wa misfaad mida wax lagu sifeeyo waay hadda waa badan yihin waxyaalaha wax lagu sifeeya waa badan yihiin ayib marka intaas waxa weeyaan waa mushtaqi waay mushtaq macnaha hadda miftaax yani waxaa la dhihi karaa min maadati fataxa ay ka timid misbaax maadata waxaa waayaan waxay ka timid oo iftiinkii a ah, oo micnaha sabaax miqraad min alqardi bay ka timid waa la dhihi karaa wa shaadu sabcatu alfaadin weeyaan shaad waxay ku noqotay wa shuduuduhaa bidami awaliha wa thaalithiha meeshii laga rabay inay mifcal ku timaado yay mufcala mfcal ay ku imaanaysaa waxay ku imaanaysaa mfcul ay ku imaanay bdmi awaliha wa thaalitثiha dakara بnu maliki minha sitatan ou ka sheegay wa taraka waaxidaة wa hiy almuxruda almuxruda fiiri hadda mfculah waaye awalkina waa godan tahay thaalithkina wuu godan yahay wa huwa اlinaau aladii yujcalu fiihi alxurud la yeela bidamatayni wa hwa xurud waxaa la yidhaahdaa alushnaan ayb ushnaan ama ishnaan labadaba waa la yiriyey waxaa weeyaan sidii saabuunkii waxyaalaha wasakda lagu geeyo hadda fuqahada ashnaan bay yidhaahdaan oo waxaa weeyaan waxa weeyaan waagii hore mathaabati saabuna loo isticmaali jiray geed wa ayb wa hada nawcu acni isma alaalati almushtaqa laa yubnaa ila min athulaathi almutacadi maadaama wax lagu qabanayo yaa inay horta thulaathi ka yimaadaan thulaathigan uu mutacadi yahay washada minhu waxaa shaad ka noqday buu iri misfaatun wa mirqaatun wa mismaarun saddexdaas thulaathi asalkoodaba ha ahaadaane laakin laazim weeyaan liannaha maakuudaة min safa safa almaau haddii la yihahdo laazim waay wa raqiya cala lmariid waxau ku tufay waa laazim wa zamara wuu garaactamay wa hiya laazimat weeyaan marka zamara ma adri inuu laazim yahay in kale allahu aclam ayib marka taas waxa weeyaan shaaday noqotay annawcu thaani gayru mushtaqin wa huwa laa daabida lahu hada kuluhu min kalaam sheekh maxamed alamin waay wa yaأtii calى awsaanin mukhtalifa naxwu qaduum waa feeski feeshka wax lagu garaaco iyo wa sikiinin wa fa'sin weeyaan طيب وقد أشhاaر بن مالك إلى المقيس منها وشhاذi بqowله كمفعل وكمفعل ومفعلة من الثلاثي سق اسم ما به عملا shada almuduqu wamuscuطu wamukxulatun wamudhunu munsulu walaati min nakla munkhul waay waa intii ugu dambeysay baabkan wuxuu leeyahay qaala bnu malikin kamifcalin waka mifcaalin wa mifcilatin min athulaathi suq isma maa bihi cumila suuq dhalaali isma maa bihi cumila wixii shaqada lagu qabtay min athulaathi xaal uu ka ahaaday ka mifcalin oo kale ka dhalaali wa ka mifcaalin ka dhalaali wa mifcalatin ka dhalaali yacni awsaantaas waxaad u istikdaamtaa shayga shaqada lagu qabto marka hadday mifcal ku yimaadaan ama mifcaal sida miftaaxa ama mifcal miknas oo kale haday ku yimaadaan waa qiyaas weeyaan markaasuu ri shada almuduqu kii wax lagu garaacay iyo wa muscudun weelkiiyo sanka wixii lagu shubay lagu shubanay iyo wa mukxulatun geedkii macnaha indhaha lagu waxaa indhaha la mari geedka lagu shubtaa mukxu la yiraahda kuxligana waaba shayga naftigiisa lagu shubay wa mudhunun weelka oo waxa lagu subkada lagu shubo iyo munsurun yaa la yiraahdaa munsurun waa magac oo min asmaai sayf siinoo imaa doonto io walaati min nakhala waa macnaha qashin bixiyey midka ka yimaada nakhala munkhulu munkhula munkhula ayay idana noqonaysaa oo munkhul haddii la yidhaahdo waxa weeyaan wixii daqiiqa looga bixiyo sida mathalan xaarinka masafta oo kale ayay imaanaysaa ayib marka intaana waa shaad oo hadda uu sheegay musanifka oo shantan ama lixdan iska daba sheegay waxa kale waa qiyaas wixii ku yimaada mifcal ama mifcaal ama mifcala bayaanu macaani alkalimaat shaadha alawalu almuduqu waay bidami lmiimi wadaali wa hiya alaalatu alatii yudaqu biha waxa buriska oo kale wax lagu garaaco aw calayha ashayu ayadii shayga la dulsaara shaygaa la wa sumica fiihi waxaa la maqlay almidaqu wاlmidaqatu bikasri lmiini wa fatxayn cala alqiyaas haddii midaq la yihahdo mifcal ay ku timiday haddii midaqa ku timaadana mifcala qiyaas ay noqotay wthaani minha almuscudu weeyaan bidami اlmiimi wاlcayni wahwa alinaau aladii yujcalu fiihi aلsacuud wax sanka laysku shubo weelka lagu shubaa la yihahda wa yusabu minhu fi اlanfi marka asiga lagu hagaajiyo yaa sanka lagaaga shubay wa sumica fiihi asna waxaa la maqlay almiscatu bikasri اlmiimi wafatxayn cala alqiyaas miscat mifcal waa athaalitثu almukxulatu wa hiya alinaau aladi yujcalu fiihi اlkuxlu waxaa indhaha oo lagu quraxsado sida dumarka aad u isticmaalaan mukxula wاraabicu almudhunu weeyaan kharaja can qiyaasiha bidami اlmiimi wاlcayni wa huwa alinaau aladi yujcalu fiihi duhnu wاlkhaamisu almunsulu wa huwa min asmaaءi الsayf w sumica fiihi almunsal bdami miim wfatxi sa waana hadii la yihah mufcal ma jirto ayada naftigeeda waa shaad ayb wsaadisu almunkhulu weeyaan wa huwa maa yunkhalu bihi daqiiq waxa daqiiqa lagu hufo lagu nadiifi wa sumica fiihi almunkhal bdami miim wfatxi khaa wsaabicu almuxradatu almuxrudatu wa hiy alinaa aladi yujcalu fiihi axurdu alxurud hoosaan ku fasirnay xurudkaas waxaa lagala jeedaa baanu niri bidamatayni alushnaan aw اlishnaan bdami اlhamzati wa bkasra maca iskaan shiini fiihima maa tuksalu bihi اlaydi min alxamd wاlxamdu maa maluxa wa amara min الnabaati yujmacu calى xumuud waxa oo sheyga oo kulol sida oo aalkoladoo kale oo in loogu talagalay jeermiska lagu dhameeyo yaa loo isticmaala hadihi اlawsaan sabca shadad waxay ka shaad noqotay ka baxday can qiyaasi اlawsaan اlmuطarida alatii taqadamat hormartay bikhuruujiha oo can mifcalin iyo wa mifcalatin iyo mifcaalay ku imaan weysay ثuma ina luzuuma dami fi hadihi sabca todobadan shaadka ah markii damada ay laasimayso inamaa huwa ida qusida bihina asmaau اlaalaati aalaadkaas magacooda haddii loola jeedo almaqsuusati lakhasi tashbiihan lahuna biasmaai lacyaan aljaamida haddii magacyaalkoodii sheega maga haddii asmaadaas la isticmaalo inay magac u noqoto waxaas oo aalaadka ah wa ama idaa qusida bihina alishtiqaaqu mima cumila bihina wixii ayaga laga soo dhambalay haddii loola qasdo ishtiqaaq oo isim munfarid laga dhigin fainahu yajuusu fiihina waxaa ku banaan muraacaatu lqiyaasi in la ilaaliyo kamaa dakarahu bnu maalik biqowlihi waman nawaa camala bihina jaaza lahu fiihina kasru walam yucba biman cadala buu yiri waman nawaa camala bihina todobadaas kelima inuu ku camal falo ninkii uu niyeysto jaaza lahu waxaa u banaan camal falkaas macnaa ishtiqaaq uu kala jeedaah fiihina ayaga waxaa ku banaan kasrun oo meeshii hadda aan muduq niriyey in mi la yihahdo midaq la yidhaahdo walam yucbar looma aabayel biman cadala ninkii hoos dhiga ninkii dagaalamay dagaalkiisaas meel wax laga soo qaadin ma aha yacni wuxuu u jeedaa ana man istacmala hadihi اlalfaada ninkii asmaadan alfaadan isticmaala isticmaala alaalati sida aalada loo isticmaalayo kale fayajuusu lahu fiihina waxaa ugu banaan alkasru cala walaa cibrata biman yaluumuhu calى dalika fayuqaalu waxaa la yihahdaa daqaqtuhu waan waan burburiyey bilmidaq mifcal bkasri اlmiimi wa sacadtuhu waan kusan shubay bilmiscad wa nakhaltuhu bilminkhal yaa laleeyahay marka waxa weya haddii ficilkaas in laga soo ishtiqaaqay ay tusiso waxa weeyaan in la isticmaalaa banaan oo macnaha qiyaasta lagu keeno wallahu aclam salى اllah wslm calى nabiyina mxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin